lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna ima callamtana wasidna cilman watuqan yaa rab alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati ayna muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu baabu lmansuubaati min alasmaa'i wuxuu baabkani baabu yahay asmaada kordhigan waxaan soo dhaafnay asmaadii godnayd asmaada godneen toddobay ahaayeen kow alfaacilu wannaa'ibu can ilfaacili waalmubtada'u waalkhabaru wasmu kaana wa khabaru inna watawaabic iyo tawaabic waxaa la yidhaahdaa nactigii tilmaantii tawkiidkii bedelkii iyo cadfigii intaa waxaa laisku dhahaa tawaabic raacayaal shayga ka horeeya ayay raacaan hadduu godan yahay way godmaan hadduu kordhigan yahay way kordhigmaan hadduu hoosdhigan yahay way hoosdhigmaan waa inaa saa u fahamtaa warkaa waa ku dhacay soomaa mansuubaadkii ayuu gelayaa marka sheikhu raximahullaah marka marfuucaadka iska qabo magacyadu qabo horta kadib xabadxabadu qabo marfuucaadka maxaan ku sheegnay walitriya alfaacil annaa'ibu can ilfaacil afar qof baa akhrinaysa mubtada alkhabar ismu kaana khabaru inna atawaabic intaas ma aysid qaala almusanifu raximahu llahu wuxuu yidhi almansuubaatu hamsata cashara waa shan iyo toban isim wahiya waxa weeye kow almafcuulu bihi waalmasdaru labo wa darfu lmakaani waazamaani saddex wlxaalu afar wاltamyiizu shan wاlmustathnaa lix wasmu laa wاlmunaadaa wاlmafcuulu min ajlihi wاlmafcuulu macahu wakhabaru kaana waakhawaatiha wasmu ina waakhawaatiha iyo wataabicu lilmansuubi mid kordhigan kii la raaciyey wahuwa arbacatu ashyaa annactu walcadfu waltawkiid walbadel hadda maxaa kuwan loo keenay dee kuwa kordhigan bay raacayaan awal maxaa loo keenay godaal bay raacayeen kuwa godan bay tilmaamayeen ama lagu cadfay almansuubaatu weyaan wakaas sheekuu tilmaamay waayahay kow muxuu ka bilaabay baabu lmafcuuli bihi baabu lmafcuuli mafcuul bihigii baa la gala mafcuulu bihi almafcuulu bihi qaala almusanif raximahu llah wuxuu yidhi wahuwa mafcuulu bihigu alsmu waa magaca al kow kor dhigan alladii magacaasoo yaqacu calayhi dushiisa ay ku dhacayso alficlu ficilku ku dhacayo ficilkii baa lagu dul samaynayaa naxwu qowlika dheheswi darabtu zaydan zayd ayaan garaacay garaac ayuu ku duldhacay zayd marka maxaa la yihahdaa mafcuulun bihi warakibtu lfarasa faraskii ayaan koray waxa la koray maxaa weeye mafcuulun bihi wuu noqonayaa wa huwa ismika mafcuulu bihiga layihahda qismaani waa laba qaybood daahirun iyo wa mudmarun mid daahirah oo ismi daahira ah iyo mid damiira waaya fadaahiru maa taqadama dikruhu tusaalihiis hore usu qaata waa kaas hore zaidan iyo faras wey waalmudmaruna qismaani weeye muttasil iyo munfasilkii falmuttasilu itnaa cashara darabanii wa darabanaa wa darabaka wa darabaki wa darabakumaa wadarabakum wadarabakunna wadarabahu wadarabahaa wadarabahumaa wadarabahum wadarabahun labiyo tobankaas markasta waa mafcuul horaan usoo sheegnay soomaa waaya munfasilkuna waa inaa cashara weeyaanoo iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakumaa iyaakum iyaakunna iyaahu haa iyaahumaa iyaahum iyo iyaahunna wuxuu yidhi shiikhu almafcuulu bihi huwa waxa weeye alismu waa magaca aladii almansuubu ee kordhigan xagga maxaa ka fahamta mafcuulu bi haddaa maqashid wuu wuu kordhigan yahay alladii kaasoo waqaca calayhi ficlu ficluhu ku duldhacayo wadukira lana xusay qablahu faaciluhu la xusay haaliban inta badan faacilkuna wuu ka horeeyaa inta badan yanqasimu lmafcuulu bihi ilaa alaaati aqsaam marka hor labuna yiri hal xabaa ku darnay alaaata aqsaam bay noqonaysaa markaa kow mafcuulun bihi sariix mafcuul iska cad oo ismi daahiraade qara'tu kitaaban qara'tu sida ciraabteeda ficlu maadin mabniyun calas liitiصaalihi bitaa wataau damiir muttaصil famniyin calad fii maxalli rafcih kitaaban waa wixii la ahrinaya ahrinta ku dul dhacday kitaaban mafcuulun bihi wa calaamatu nasbih fatxatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun mafcuulun bihi mudman ra'aytu rajulayni haye ra'aytu waa ficlirajulayni mafcuulun bihi mansuubu calaamatu nasbihi alyaau niyaabatan can ilfatxa liannahu muhanaa asmaakeen samictu abaaka aabbahaa baan maqlay samictu waa ficil maadimniya cala sukun liitisaalihi bitaa wa taau damiir mutasilniya cala dami fii maxali rafci abaaka waa ciddii la maqlayay mafcuulun wa calaamatu nasbih alif niyaabatan can ilfatxa liannahu min alasmaa'i abaa mudaaf walkaafu muttasil mabniyun fii maxalli jarri mudaafun baaraka allaahu fiik waa la haysaan baaraka allahu fiik mafcuulun bihi mudmar mid damiiro mafcuul noqdaa jira yashmalu wuxuu koobayaa mudmara nasbati min muttasilin waa munfasil labadii qayboodba waa mafcuul bay noqonayaan tusaale akramanii aliyun cali ayaa i karaameeyey eeg yaa karaameeyey karaameynta sameeyey cali muxuu noqdo markaa maskaxda inuu ku shaqaysaarabaaheekh maskaxda ha ku shaqayso akramanii caliyun cali ayaa i yaa wax karaameeyey cali muxuu noqdo yaa la karaameeye anigu maxaa noqday ani maxaa tilmaamaya maxaa i aniga ya-daa i tilmaamaysa maskaxda waa in ismacan ku shaqaysa haye maxaa dhahay sanka cilaabteeda akrama ficlu maadin mabniyan cala alfatx wاnnuunu wاlyaau muttasil mabniyun cala الsukuuni fii maxalli nasbih yeesan kugu dhuuma markaa waa muttasilu nasbi kulli waa wada mafcuul haye ciddii u kalaamaysaa u tagna caliyun faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi ee liannahu ismun waxaa jira waxlayda mafcuulun bihi mu'awal mid si toosa meesha aan u oolin waabatanu haada nawcu nowca mafcuulkaay laysa waadixan kamaa fi lmafcuuli bihi asariix sida kii hore uma cadda iyo wadamiirkii bal yaxtaaju ilaa juhdin liiijaadi muxuu rabaa in dadaal lagu bixi si loo soo helo soomaaan tusaale hadday wayuriidu allaahu alla wuxuu doonahayaa an yuxiqa alxaqa xaqu in caddaado wuu rabaa bikalimaatihi ah. somuu jeedid xaqiijiyo xaqa kelimada saxdaa ah. waaya see loo fiiri yuriidu kasoo bilo waa yuriidu yuriidu woodaaan ka cafinaynaa wooda xaggaa iskale waawa iska cadaf bay noqonaysaa yuriidu ficilun aha wa calaamatu rafcihi daahiratun liannahu ficilun mudaaricun saxiixun allaahu wacalaamatu rafcihi liannahu ismun intaa ma haysaa halkaasuu kaaga bilaaba an xarafu nasbin wamastir yuxiqa ficlun mudaaricun mansuubun bian almasdariya wacalaamatu nasbihi daahiratun fi aakhiri annahu ficlu mudaaricun saxiixun wa faaciluhuuna damiirun mustatirun jawaazan xagga wujuuma jawaazan taqdiiruhu huwa yuxiqa huwa alxaqa mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbi ee fatxatun daahiratun fii aakhirihalkaa markaa marayso an almasdariya masaasaa ku dayn jirne aniya waxay wadata maxaan ka soo saari jirnay isim soo isimkaas awal wuxuu noo noqon jiray faacil marna wuxuu noo noqday mubtada waa an tasuumus mubtada noo soo noqon casharadii hore maantana mafcuul buu noo noqonayaa oo maxaa babdelaya hadda baahidaada ku xihanta maxaad u baahanta hadda yuriidu soo ficil maah allaahunuse faacil maah maxaad doonaysaa maxaa kuu haray waxaa imaan doona anta ka soo bixi doona muxuu noqonayaa mafcuul buu noqonayaa warkaa waa ku dhacay soo maxaanhas marka an almasdariya wamaa bacdaha fii ta'wiili masdarin taqdiiruhu qowluka ee dhahaysa weeye ixqaaqa taqdiiruhu qowluka aa leedahay ixqaaqa ixqaaq waxayaa ka timaada can yuxiqa baan intaas ku habeennay maxaan ka soo waafahantasomaan ixqaaqa marka maxay tahay waaduu yidhi yuriidu allaahu ixqaaqa alxaqi ixqaaq an yuxiqa booskeeda maxaa la dhihi karaa markaa waa mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun haahey sow ciraab uriidu waxaan doonayaa an acrifa an acrifa markii laysku habeeya maxay noqon kartaa carifa yacrifu macrifata somaan maxay ga dhihi kartaa uriidu macrifata bay noqonaysaa inta isugu habayso haye laa takhshawhum wakhshawni soo ciraab ucbuduu allaha walaa tushrikuu bihi shaya fudeed almasder xaggaa maxaan kusoo dhaafnay isimka koobaad ee la kordhigo oo magaciis almafcuulu bihi almafcuulu bihi ayaa la yidhaahaa markaa waa ku dhacay soomaa isimka labaad ee la kordhigaa waxaa la yidhaahdaa almasder magac kaluu leeyahay maxaa weeye almafcuulu lmutlaq magacaasna wuu leeyahay asagaa shiiku faahfaahin doonee qaala almusanifu raximah ullah wuxuu yidhi almasderu masder haddaa maqashid la kordhigayo huwa waxaa weeye al ismu waa magac koow almansuubu kordhigan labo alladii isimkaasoo yajii'u yimaada haalian saddexaad yimaada saddexaad fi tasriifi alficli markii ficilkala rogrogo ficilka markaa rogrogto kan saddexaadoo imaanaya ayaa masder la dhahaa tusaalo ku siinaya daraba mudaaric ka dhig yadribu kan saddexaadoo imaan doona masder baa la dhahaa darban soo yasmacu samcan xafida yaxfadu xifdan qara'a yaqra'u qiraa'atan calima yaclamu cilman jamaca yajmacu jamcan naama yanaamu nawman yusallii salaatan kataba yaktubu kitaabatan soma jeedid darasa yadrusu diraasatan soo qaba hadde dahaba eh, yadhabu ihaaban ducaau dihaabi somadhe eh, dahaabiya masjidi soo duce ma ahayn allaahuma ajcal fii qalbii nuuran haa haye rajaca yarjicu rujuucan kaa saddexaad oo imaanaya maxaa loo yaqaanaa masder markii la kordhigana magaciis almafcuul mutlaqna waa la dhahaa saa u keen ficilka soo tan ugu saxan carabkaa soo qabanaya intaa sarfaha ka baran doonto sarfaha lagu bartaa ficilka in la rogrogo sarfaha shaqadiisi weey waa fahamteen soomaan haahey haye maxaa noo haray tusaale kale keena qaama yaquumu qiyaaman kharaja yakhruju khuruujan dakhala yadkhulu kudar kudar dukuulan haye jalasa yajlisu juluusan haye sida qacada yaqacadu qucuudan haye cali maxaa tidhi raakiba yarkabu rukuuban arukuub ducaau rukuubi markii safarkala yahay oo la koraya gaariga ducada la akhristo yay ku soo dhacda weligii asokornaa gaariga ilaa adiga alla haye yaa calaa yacluu culuwan haye saa wad hadde maxay kaa dhimaysaa ficil soo qabo rogrog rogrog rogrog indalaqa yandaliqu indilaaqan istayqada yastayqidu istiiqaadan inta hadda sheegadaad qabataan intaasay ku meeraysanaysaa intaad kitaab ku dhiganayno intaas ka qabo waayahay marka kaas maxaa yidhahdaa thaali alficli saddex markii la rogo ka saddexaadoo imaanayaa masdar la yidhaahdaa warkaa waa ku dhacay soomaan sharaxa balfiil wuxuu ku yidhi idaa aradta haddaa an ta'tiya bilmasdari masder haddaa rabto inaad keento tusarifu alficla alaaa maraat ficilka maxaa rogaysaa saddex jeer famaa yajii'u haalian saddexaad kii yimaada huwa hee huwalmasdaru weeye asagaa masder la yidhaahda warkaan waa ku dhacay soomaa tusaale qaama yaquumu qiyaaman naama yanaamu nawman xafida yaxfadu xifdan qara'a yaqra'u qiraa'atan tusaale qaama wuu istaagay muxamadun baa istaagay qiyaaman istaagid camila wuu shaqeeyey wuu sameeya muxamadun muxamed camalan buu sameeyey camalkaasoo saalixan hadda saalixan maxay tahay saalixan maxay tahay waa sifa soo ma ahan yaa tilmaamaysaa camalkii camalkaasoo saalixan ah yasan kugu dhuwa marka yanqasimu waa garatay soomaan jalasa haye jalasa muxamadun keenso juluusan qacada almucallimu wuu fadhiistay qucuudan saa u keen sallaa caliyun cali wuu tukaday haye naama muxammadun nawman taasa u keenaysa mafcuul mulaq wakaa warkaa waa ku dhacay soomaa yanqasimu almafcuulu lmutlaqu saddex baa loo qaybinayaa mu'akidun licaamilihi ko masdarkii meesha joogay oo kor dhignaa saddex shaquu qabanaya shaqada koowaad waxaa weeye mu'akidun licaamilihi ficilkii inuu adkeenayo markaan dhaho qaamayo muxamadun wuu istaagay qiyaaman may mafcuul mutlaqi meeye meeye qiyaaman soomaan qiyaaman saddex shaqo midkood bay qabanaysaa kow inay ficilka qaama adkayso maxaa loo yaqaanaa markaas mu'akidun hee licaamilihi caamil waxaa lificlihi baa laga wadaa mu'akidun waa mid adkaysa hee lificlihi ficilka isku noocaha ayaan bay adkeynaysaa kow soo maahan xafidtu waan xifdiye addarsa baan xifdiye xifdan xifdin baa xifdiye yani xifdin adag baan xifdiye weye bahal maskiino labalaba jeer ma akhrin boqol jeer baan akhriyaba quraanka intee jir akhriya boqol jeer nimankaas ee wadamada carbeed mid ka mid ah qur-aanka markii la xifdinayo labaatan iyo shan jeer buusaa u akhrinayaa bogga haddana wuu jeensanayaa labaatan shan jeer kale haddana wuu jeensanayaa labaatan shan jeer kale haddana labaatan shan jeer afar jihaa waa intee <laughs> boqol jeer buusaa ku dhameeyey adna lagaama karo toban jeer ku celi waana qanaa xifdigalrawaa xifdi waxa weeye aduu qarweyaad in akhris lagaa rabo sida faatixadoo kale adoon sugayn xifdi lasoo xasuusanayo maaha waaya marka xifdantaas maxaa nidhi xifdantaasi waxay adkeynaysaa bal isku sheegido fa kalimatu xifdan kelmadaasi tu'akidu waxay adkeynaysaa ficlahee xaafidtu ficilkaas adkeynaysaa wa tuwadixu waxayna faahfaahin ka bixinaysaa calaa ana hada alxifda xifdiga ninkaas waa xifdiyey inuusan hee laysa xifdan daciifan inuusan ahayn xifdi adag yahay bay sheegaysaa warkaama ku dhacay nooca labaad shaqada labaadoo mafcuul mudlaqu qabto waxaa weeye mubayinun linawci camalihi linawci caamilihi dheh caynka arif u taag mubayinun waxay caddaynaysaa linawci caamilihi ficilka meesha yaal noocuu ahaabay sheegaysaa tii hore maxay ahayd ficilka ayay adkeynaysaa haddana shaqada labaad maxaa weeye ficilka noocuu yahay ayay sheegaysa warkaa ma ku dhacay tusaala fiiri waqaftu waan u kacay lil ustaadi macalinkii baan u kacay haddaan dhaho waqaftu waan u kacay listaagi wuquufan kicid baan ku joojiyo maxay wuquufan sheegaysaa waa adkayn keliya soo maahan laakiinse fiiri wuquufa almuadabi mu'adabi mid la edbiyey oo edab leh si uu istaagoo kalean ugu kacay maxaa sheegtay nooca istaagaagu uu ahaa wuquufal jundiy miyaa u kacda nin askariisiiso kale miyaa u kacda maya nooga istaagta noocee ahaa wuquufa almu'adabi mid la edbiyehee istaagiisa oo kale oo kale marka maxay sheegtay nawcu caamilihi ficilku noocuu ahaabay sheegaysaa fa kelimatu wuquufan tuwadixu waxay caddaynaysaa nooca alwuquuf hiya noocaasma wuxuu ahaa wuquuf aljundiyi miya wuquuf alkaslaani miya wuquuf alamiiri miya noocee ahaa wuquuf almu'adabi mid la edbiye istaagiisoo kale warka ku dhacay soomaa nooca saddexaad waxa weeye mubayinun waxay caddaynaysaa faahfaahin ka bixinaysaa licadadi caamilih ay licadad ficil ficilka inta jeeruu dhacay bay sheegaysaa saddex shaqo wey mara inay adkayso nooca ficilka inay sheegto iyo tirada ficilka hee intaa maqaban ka dhaa waa intaase nooca ugu dambeeya tusaale darabtu waan garaacay alkasuula caadsilow wax la garaaca wuuya caadsilowgi waan garaacay darbatayni laba jeer darbatayni tiradaas garaacidaahi waxay sheegaysaa inta jeeroo ninkan hee cuudka hee loo shiday inta jeer cuudka loo shiday sheegaysaa warma fahamti darabtu darbatayni alaaa darabaatin qara'tu alqur'aana qiraa'atayni xifdayni maxaanku yidhi marka intee u qaybsamaa saddex qaybood kow kow inuu wax adkeeyo labo inuu nooca ficilka sheego iyo tirada ficilka inuu sheego waaya see lou cilaabaya cilaabtiis ma qorna cilaabtiis waxay noqonaysaa wuu soo wadaa yaan ka hordhicin <clears throat> isla socdaan anwaacu lmafcuuli mudlaq min xayu lafdi walmacna hadeerna si kalaa u qaybanayna mar maxaan u qaybinay mar waxaan idhi mafcuul mulaqa ah saddex baan u qaybina mar saddex siyaabo saddex shaqo inuu qabtaan sheegnay kow inuu waxadkeeyo inuu nooca ficilka sheego iyo inuu tirada ficilka waa shaqadii shaqada mafcuul mulaqu qabto wey shaqadaas intee u qaybsa mafcuul mulaqasow qaala musanif wuxuu yidhi raximah llah wahuwa qismaani mafcuumulqa waa intee qaybood lafdiyun mid lafdi la dhaho iyo wa macnawiyun mid macnawi la dhaho waxaan faahfaahin doonaay fa in waafaqa hadduu la mid noqdo lafdahu lafdigiisu lafduhu lafda ficlihu la mid noqdo fa huwa lafdiyun naxwu qataltuhu qatlan wain waafaqa macnaa ficlihiina duuna lafdihi fahuwa macnawiyun naxwu jalastu qucuudan waqumtu wuquufanbarfiiralkaa qasama almusanifu wuxuu u qeybiyey musanifsheekha kitaabka qoray raximahullah almafcuul almutlaq min xayu lafdihi wa macnaa wuxuu u qeybiyey ilaa qismayni saddexdii hore waa shaqadii qabanayeen mafcuulmudlaqu qabanayay inuu wax adkeeyo inuu noocaas mafcuulka sheego iyo inuu tirada hee ficilka sheega soomahayn hadeerna waxa weeye mafcuul mudqintee waqsa uu qaybsamaa sidiisa caadiga labuu qaybiyey sheikh kow lafdiyun mid lafdi la dhoo maxaa laga wadaa lafdi waxa weeye an yuwaafiqa almafcuulu lmudlaq mafcuulu mudlaqu ama masderkii meesha yaalay inuu la mid noqdo lafdal ficili ficilka meesha yaal inuu la mid noqdo isku noocay noqdaan tusaale qumtu qiyaaman qumtu waan kacay qiyaaman kicid fa kelimatu qiyaaman kelmaddaasmafcuulmutlaq maah waaya waafaqad waxay la mid noqotay lafda qaama oo ficilkii xagee kala mid tahay min jihadi lafdi xagga erayada qiyaaman xagee ka timi qiyaama waa qaama soomaahan qumtuna waa qaama macnaheedu maxaa weye waa isku xuruuf soo marba haddii ficilka meesha yaal iyo mafcuulu mudlaqa masdarka ahi ay isku xuruuf noqdaan maxaa loo yaqaan mafcuul mudlaqa lafdi xagga erayada iska mid ka noqdeen xagga macnahan markaas waa joogte waafahantasomaan jalastu haye juluusan juluusan waa jalasa jalastuna waa jalasa isku meel bay yihiin soomahan kaasoo kale maxaynu yaqaanaa mafcuulun mulaq lafdi lafdi baa ladhaa waa fahamta qaraatu an akhri qiraa'atan qiraa'atan iyo qaraatu soo isku xuruuf ma'an maxaan leenahay mafcuul mulaqaas lafdi warka waa ku dhacay soomaa waayahay wa macnawiyun iyo mid macnawiya xagga macnaha iska mid ka yihiin xagga xuruufta iska midka maaha maxaa laga wadaa wahuwa waxa weeye an yuwaafiqa almafcuul mudlaq alficla ficilka inuu kala mid noqdo min jihati almacnaa faqad xagga macnaha bes isku xuruuf maahan xagga macnahay ka midaysan yihiin bes tusaalaha bal fiiri qumtu waan kacay wuquufan qumsoo qaama maah waa waqafa ma isku xuruufba qumtu waan istaagay wuquufan istaagid xagga macnaha iska midka yihin waqafa waa istaagid qaamna waa istaagid laakiinse isku xuruuf miya kaasoo kale maxaa la yidhahdaa buu yidhi mafcuulun mutlaqun macnawiyun warkaa waa ku dhacay soomaa qabo shaxda qabo shaxda mafcuul mulaq xaggaa ku qora ciwaan haye intay shaqo qabtaa saddex shaqo inuu wax adkeeyo mu'akidin licaamili inuu nooca sheego mubayinun linowci caamili inuu tirada sheegay mubayinun licadadi caamili inta u qasam mudlaq laba qaybood lafdiyun inay ficilka isku xuruuf noqdaan macnawiyun inay ficilka hee aysan isku xuruuf noqon laakiinse xagga macnaha ka mideysan yihiin keliya soo maa waa kaa fa kalimatu wuquufan tuwaafiqu alficila qumtu ficilka qumtu waxay kala mid tahay min jihati macnaahu xagga macnaha id cille anna macnayhimaa waaxidun labadooda macnaa isku mid ah waa fahamta soomaan oo qumtuna waa istaagid wuquufanna waa istaagid laakiinse khaalafat waxay kaga duwanaatay min jihati lafdi xagga erayada kaga duwanaatay fa hiya iyadu xaggee ka timi min waqafa wey waqafee ka timi kanna qaama marka xagga qaama waa qa iyo alif yo miim waqafana wawiya qaaf iyo fa isku shaqa maahan xagga macnahay ka midaysan yihiin maxaa kuu baxay marka yaa icraabtii waatan taquulu fii icraabi lmafcuuli mudlaq markaa icraabis waxaa dhahaysaa tusaale handay xafidtu lqur'aana xifdan xafidtu waxaan xifdiya alqur'aana xifdan hadda xifdantaasi shaqadeeda qabanayso maxay tahay ma waxba adkaynaysaa mise nooca waxay sheegaysaa ficilka mise tirada ficilka waa adkayn haddaan dhihi xafidtu dersa xifdan shadiidan maxay noqon lahayd maxay qaban lahayd ma waxbay adkaynaysaa mise nooca xifdiga sheegtay mise tirada xifdiga nuuca xifdigay sheegtay yaa xifdiga nuucaa xifdan layinan miyaa xifdi shilcisan miyaa xifdiday maya xifdan shadiida marka waa ku dhacay soomaa see loo ciraabayaa xafidtu sida xafidtu dhaxanta saakici ficilu maadin calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirih karaahiyatu tawaalii fii huwa kal wataa'u mabniy cala dami fii maxali rafci addarsa maf mansuub wacalaamatu nasbihi liannahu ismun xifdan mafcuulun bihi maa haddee mafcuulun muطlaqun mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun mufrad maxaa la mid ah waqaftu waan u sidaa qofta ciraabteedaciraabtii gaabneed waa qaf ficlu maadin mabniyun calas liitisaalihi bitaa wataau damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxalli rafci lilustaadi allaamu xarfu alustaadi smun majruurun bilaa wacalaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun haye wuquufa soomaan wuquufa mafcuulun ulun mutlaqun mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun wuquufa mudaaf almuadabi almu'adabi mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarida darsi ugu dambeeyaan qaadan doona baa mudaaf ku jira xaggaasaan ku baran doona waayahay soo ciraab dahabtu waan tegay dahaaban istakfartu istikfaaran laciba muxamedun wuu ciyaaray laciban haadi'an qadaba qadiba alamiiru qadbat alasadi wuu u xanaaqay wey hadduu xanaaqana waayahay darfu zamaani walmakaani darfu zamaani walmakaan waaisoomaliin sheegin waa hore mar haddaan baabu macrifati calaamaati icraab soo dhaafna wuxuu waa iska mawduuc mawduuc mawduuc weeye ma badna iyagu markaa xabadxabad baa loo qabanayaa iska qabo waxaa laguu sheegayaa keliya kan inuu mafcuul mudlaq yahay inuu kordhigan yahay wixii inta hadambe yaa sii wadaya kan inuu mafcuul bihi yahay kordhigan yahay adaa sii wadaya kan inuu mubtada yahay oo godan yahay adaa sii wadaya baabu macrifati calaamaati icraab soo adkeen waayahay darfu zamaani wa darfu lmakaani maxaa loo yaqaanaa mafcuulun macnaha fiiri mafcuulun waa kii wax la sameeyey fiihi dhexdiisa ficil xagee dhex dhacay dhexdiisuu dhacay mafcuulu bihi ficilka asaguu ku dul dhacay mafcuulu mudlaqna waa ficilkii buu adkeenaya ama ficilkiibuu wax ka sheegayaa mafcuulu fiihina ficilkii ayaa meesha dhexdeeda ee dhacay waa intaa macnu qaala almusanif raximahullah wuxuu yidhi darfu zamaani darfuzamaha daraf waa shay gudihii daraf madiibadda ma aragt madiibad madiibad waa quliga sooma taqaanid gudihiisa daraf baa la dhahaa fii markaan soo marinay fii soo darfiya maaaan kusoo sheegin shay gudihii bay sheegtaa somaaan udhihin dakhaltu waan galay filmasjid gudaha maxay sheegtay arfiya wax gudo ku jira darf marka waxaa la dhahaa gudo darful makaani micnee marka makaanka hee gudihiisa wixii dhexdhici lahaa baa laga sheekeynayaa hadda waa fahamta soomaan huwa waxaa darfu zamaani waqtiga gudihiis waxaa laga wadaa ismu zamaani waa magac zaman leeyahay waqti leeyahay almansuuba ee kordhigan bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheediina darteeda lagu kordhigay naxw oo kale alyowma maanta waleylata caawa waqudwatan kalahaada wa bukratan alasayda wa saxaran xilliga suxuurta waqadan beri wa catamatan casha geelmaalka wa sabaaxan subaxa wa masaa'an galabka wa abadan weligeed wa amadan weligeed waxiinamaa goorti iyo wamaa ashbaha daalika wixii la mida kulli maxay sheegayaan waqti soomaan wadarfulmakaanna waxaa la yidhaahdaa huwa waxa weeye ismulmakaani almansuubi bitaqdiiri fi waa isimka meel makaan boos sheegaya fii macnaheedii darteedna u kordhigan naxw amaam horay khalfa gadaal qudaama hortaada waraa'a gadaashaada fooqa korkaaga taxta hoostaada cinda agtaada izaa'a ku aadkaaga xidaa'a rasinaantaada tilqaa'a hortaada ama uma maa ama kordhig ama halkaa huna halkan iyo wamaa ashbaha dalik intaa maxaa laha darafu almakaan noqdo muhim aan kuu sheegi doonaa wuxuu ku yidhi cindamaa nadrusu darfa azamaani wa darfa almakaan markaan labadaa dhiganayno laabudda waxaa khasab ah an najida inaan helno macnaa fii fii macnaheeda inaan helno fi lkalimati kelmadda allatii ta'khudu hada alism kelmadda aan leenahay waa darfu makaan ama aan leenahay waa darfu zamaan waa inaan ka helnaa macnihii fii fii macnaheedu muxuu ahaa ii sheega fii macnaheedu muxuu ahaa shay gudihiis in la tilmaamo sooma ahayn kelmadda aan leenahay waa darfu makaan ama zamaan aan leenahay waa in macnihii fi ay wadatahay gudaheeda wax laga tilmaamaya warkaama ku dhacay waa in gudaheeda wax laga tilmaamaya laakiinse ayada haddii la tilmaamayo gudaheeda waxba laga sheegayn ma darfu makaan bay noqonaysaa maya tusaale handay almasjid iyo albeyt labadaasba yushiiraani ilaa makaan soo boos sheegi mayaan soo makaan maaha labaduba haddana wamaca daalik laysa min darfi lmakaan darfimakaan lama dhaho warbeed maxaa darfimakaan miyay magacaas ma qaadan kartaa maya sababtu maxay tahay liannahumaa faqada macnaa fii macnihii fii baa ka maqan markaan dhaho albeyt haadaa beytun guri wey markaan dhaho iyo jalastu waxaan fadhiistay amaamaka hortaada markaan dhaho qofkan meeshuu fadhiista xagee weeye amaamak hortaada somaan hortaada ayuu hee dhex fadhiya fii baa ku jirta macnaheeda soomaan ninkan xageebuu kudhex fadhiya hortaadii albeed markaan dho waxa guda tilmaamaya ka fahmaysaa maya marka shayga aan leenaha waa darfu makaan waa in macnihii dhexdiisa in wax laga tilmaamaya haddaan dhexdiisa wax laga sheegayn daraf lama yidhaaho warkaabaa ku dhacay soomaan waaya wahiya darfiya tusaalahaan fiiri muxamedun muxamed amaama albeyti guriga hortiisa ayuu ahaaday war maxamed meeye amaam albeyt guriga hortiisuu taagan yahay amaam albaabka hortiisa ayuu taagan yahay istaagnadiis waxay ka dhex dhacda horta soomaa horay soomaan marka amaamtan dhexdeeda soo istaagi ma dhicin kolkaa macnaha laga hadlayo meeshan wax kal wax kalma maskax weyna si fiican kuu shaqaysaayo ma ogtaa eeg fa kelimatu amaam waa darfu makaan lianna fiiha macnaa fii fii macnaheeda ku jira tan kala bal fiiri sumtu waan soomay yowma alithnayni maalinkii isniinta war soomku xagee dhex dhacay dhexdeedii soomaan fii ma ku jirtaa macnaheeda meesha fiiri marka fa kelimatu yowm kelmadda yowma darfu zamaan weeye sababta lianna sawma ayaa waqaca wuxuu dhex dhacay fii warkaama ku dhacay haye see loo ciraabaya sumtu yowma alinain sumtu sida sumtu ficlu maadin mabniyun calas liitisaalihi bitaa wa fii maxalli rafci haye yawma wataan yawma darfu zamaanin mansuubun bitaqdiirih fii wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi soo jedid yawma mudaaf alnayni mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jarrihi kasratun daahiratun wasala wuu soo gaaray alqidaaru tareenku binaa annaga wuxuuna soo gaaray masaa'an xilligii galabta imaanshaha tareenku hagee dhexdhacay xilligii galabtu dhexdhacay soo maahan haye wasala sida wasala sida ficlu maadin laa maxalla lahu yaa yimi faacilun alqitaaru faacilun wa calaamatu rafcihi liannahu ismun bina albaa'u naa naa damiirun muttasilun mabniyun calas fii maxalli jar soomaan masaa'an xilli bay sheegaysaa soomaan darfu zamaanin mansuubun bitaqdiirih wa calaamatu nasbihi daahiratun wakaa saara wuu socday muxammadun khalfa abiihi aabbihii gadaadii socda socodka waxaa kaga dhexdhacay khalfa buu dhex dhacay waa fahamta soomaan saara sida ficlu maadin ha aamusin isku day ina akhriid ficlu maadin laa maxalla lahu muxammadun waa ciddii unaysa sax weeye wad faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi daahiratun liannahu ismun wakaa khalfa booskii weye booskii darfu makaanin mansuubun bitaqdiirih fii wa calaamatu nasbihi daahiratun khalfa mudaaf abiihi mudaafun ilayhi majruurun wa calaamatu jarihi wacalaamatu jarihi abi maxay taas osmaan khamsa maahan maxaa lagu hoos dhigaa maxaa lagu hoos dhigaa osmaan khamsaa maxaa u dawaafaysaa wa calaamatu jarihi al niyaabatan can ilkas liannahu min alasmaa abi mudaaf walhaau aa ku dhacay waa fiicantihiin in dheeraadaan rabaa walhaau damiirun mabniyun cala alkasra fii maxalli jarri mudaafun baarak fiik haye sawciraab mashaa wuu socday aljundiyu amaama alamiiri buu socday arrakbu safaraydu asfala minkum bay ahaat waxaa laga sheekaynayaa dagaalkii bedel weeyaanoo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa soo gaartay khabar khabar baa soo gaara nebiga khabarku wuxuu tilmaamay safar ay leeyihiin nimankii quraysheed inuu shaam ka yimiyoo raran yahay oo xoolo badan wado maka u jeedo nebigu wuxuu yidhi hala diyaargaroowainta diyaargaroobi karta hee diyaargaroow ah galaan waxaa soo raacay saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin baa soo qaatay waxayna soo qaateen hubkooda kuwa ugu fududaa seefay soo qaateen waa la soo dhaqaaqayoo waxaa la yimi meel dhex markii la marayo warka wuu kala caddaaday waxaa warkii soo baxay nimankii safarayda ahaayo abu sufyaan baa watay abuu sufyaan nin wuxuu ahaa khataroo balaayo laga yaabay markii dambena wuu islaamay moogta wuxuu yidhi jidkii uu marayay horta safarkii gaadiidkii wuu ka leexiyey jidkii saxda ahaa jidkii badda buu raacsiiyey sababtuna waxay tahay isagoo maraya meeshii ugu talagalay inuu maro ayaa wuxuu sii diray cid maljidkasii eegta ciddii markay meeshii martay magaalada la wareysanaya war meelahan wax safarasdad ma aragtay meelahan marmarayo waxaa layidhi qolo ma garanaysaa gaadiid wadato oo dhowr nin meelahaas ayaa halkaas geeloodii fadhiisiyey haa geelii baa loo yimiyo geeli muxuu ahaa maxaa ah. geela saalam la dhaha wixiisa saaladii baa beesaa u firfirdhiyeenoo waxaa ka soo baxday timirtii lafaheedii maxaa kaa laga fahmay geelan inuu ka yimi magaaladii madiina macnaheeduna yahay hee inuu aaga soo eegeegaya wax meesha maraya sufyaan caqli badan buu ahaayo laga yaabay geelii gaadiidkii safaraydii waaba leexsamay meel kaloo aan la garan karin buu ka leexiyey safar buu u diray quraysho wuxuu yidhi wargeeliini war xoolihiini maxamed baa dhexda u galayo hadde waa khatar bay ku sugan tahaye wakaa ninkii uu diray isuu ordayay buu meeshii tagayo nimankii abujahal buu ka duldhacaya raggiisiyo waxaa la yidhi halaga kaco meesha kun nin bay soo diyaariyeen kun nin baa soo diyaargarowday nimankii safarayda ahaadee waa dhuunteen waa siibteen meesha waxaa ka horbaxay <laughs> saddex boqol iyo dhowr iyo tobankii nebigu watay iyo kun nin oo gaara oo abuujaha oo fikfikanaya uu ku jiro garanaysaa halkaa markay marayso waxa u kala cadaatay nebigai asxaabtiisii asxaabtu maxay iska jeclaayeen safarka inay ka helaan safarka inay qabsadaan oo hadday xoolaha heli lahaayeen soo maa haahe ilaahay wuxuu wayuriidu allaahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi wayaqtac daabir alkaafiriin alla wuxuu maagan yahay ciidanka kunka inaa isgashaan safarkaasna uu meesha hee ka baxo asagoo ka baxsado halkaas dagaal baa ka dhacay waana dagaalkii ugu horeeyey islaamka nebigu wuu ducaystay ilaahayow maanta haddii saddex boqor iyo dhowr iyo tobankaanin cagta la mariyo lama helaya cid dambe oo ku caabuda maxaa yeele abujaal baa meesha atoora ka noqonaya abujaal markuu soo baxaya wuxuu yidhi maantaaba fursad haysannaa kun nin baynu nahay meeshaa yartaayo maxamed iyo dhowr iyo tobankaanina ma garanaysaa intaanu soo qaqabanaynaa ayagoo dhanba dagaal bageli mayno abanasanayna hee qaqabasho midkiiba intee ku aadaysa kun nin iyo saddex boqol yaa midkiiba toban nin baa ku aadayo waaba ka qabanayaanba iyagoo dhanba geesaha laga qabanaya wuu iska hadlay moogta abujaal wuu iska hadlay dadku isgaramayaane nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu ogaado nimanka gaalada ciidankooda intuu tili la egyihiin nebigu wuxuu sii hordegay meeshii biyaha ceelashii biyuhu sii hordegay ceelashii waxaa ku soo arooray qolo biyo u doonaysa nimankii gaalada ah ahayo ciidanka ahaa qoladii baa la waraystay kaalaya ciidankiinu intay ahaayeen ma sheegin moogta waayahay intee xoole qashaan maalinkii maalinkii toban neef toban halaad bay qashaan toban neef oo geela baa maalinkii loo qalaa macnaheedu waxaa weeye kun nin weeye maxay neefkii waxaa cunaya boqol qof warku waabadhanya xisaabtooda xaggaas laga soo saara nimankii gaaladahaasna nin bay darsadeen khabiiroo inkaaranoo laga yaabay saxaabadiibuu sa u soo dulmaray korka ka soo fiiriye wuxuu walla kuwani saddex boqol iyo dhowr toban kama badna oo inay geeriyoodaan usoo diyaargaroobi nimanyoon abujaal buu ahle walaayadha abujaal meesha naga celi maxaa dhacay warrada waxaan soo arkay geeri usoo diyaara oo seeftooda mooyaane shaqa kale meeshaan aan doonayn laba midkoodba haddaan la dagaalanno oo saddex boqol naga dilaan dee guul bay joogaan intii in la bay dileen sodaas maah annaguna haddaan hadda iska nasanoo iska laabanno dee ciirtayni iyo safarka yagii wuu noo nabad qabaayo waa nasanaynaa abujaal wuxuu yidhi fulay baa taa car dagaalan bili subax abujaal nin wuxuu ahaa ragga mee xilluu ka taabta ninkii wuu isadkay wuxuu waa inoot bili subax alla naftaan ugu simo insha allah ma yaqaanaane yaa dagaalkii adigu dhacayay la hisgeliyey ilaahay baa u sahlay nimankii muslimiinta ahaa iyo nebi maxamed salaatu wasalaam dagaalkaasina wuxuu noqday dagaalkii kala saaray xaq iyo baadilka dagaalkii muslimiinta lagaga haybaystay oo loogu soo dhici waayey ee maalmihii hore nebigu magaalo madiine yimaaday reer baadiyao dhan baa u soo shirtay marxooga yarka madiine jooga aantusha ka soo marno waxay u haystaan waaga hore isdagaali jira qabiiladiisdagaali jira u haystaan nebigu markuu dagaalkii bader ku guuleystay wixii carab ahaa oo markii hore soo hawaysanaya hee afkay juuqda gabeen waa dibba u laabteen canuuftoodiiba gadaal u dhiqeen cizi iyo sharafii islaamku ka qaaday dagaalka ilaahay baa ku guuleeyey saasoo maah saddex kun ilaa iyo shan kun oo malag baa dagaalka howlgal ka qabtay ilaahay subxaana watacala waxaan ka baryaynaa diinka inuu waayahay azuuruka waxaan ku soo booqanayaa masaa asabti sabtiga ayaan kusoo booqanayaa galabteeda halkaas ayaan ku joojinaynaa hada bilaahi towfiiq wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamed